بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السابع هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض اختلف أهل العلم فيه فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا اختصار الحديث waxaa lagala jeedaa cindana tamaam الxadيiث اktisاar الxadيiث تqطيع الxadيiث itmaam الxadيiث waxaa weyaan in xadiidkii sidii uu nabiga عalيه الصلاaةu wasalaam looga soo naqliyay loo qoro cilman nabiga عalيه الصلاaةu wasalaam marka qaarkeed hal fadhi waxaa laga yaabaa inuu xadiid dheer saxaabada ugu sheekay yatanaawalu mawaadiica mutacadida marka bma ana الnabiya saaqa hada اkalaam fi siyaaq waaxid waxaa lo leeyahay kalaam xadiid waaxid wey marka kaas waa itmaam اxadiid sida asalkaana saas weya bisarfi الnadr can mawaadicihi wa tuulihi اktisaarihi in xadiidkii lawada sheego hada huwa alasl waxaa ku yihi اktisaar اxadiid اktisaar waxa weeyaan an tأkuda min اlxadiiثi qطcata minhu walaa turidu baqiyatahu اktisaart qeybta adiga aada danka leedahay xadiidka matala xadiid طawiil yatacalaq bالsiyaar wاljihaad wاlmanaaqib wالطahaara wاlbeyc markaasaad faqra tatacalaq bilbeyc aada xadiidka soo qaadanaysaa intiisa kale waaba ka tagtay kaas اktisaara lilah taqطiic الxadiid an turid الxadiiثa bikaamilihi lakin tuwazichu calى abwaabi mutacadida waxba kama aadan tegin xadiidkii shan faqr ka kooban yahay faqradan dahaaraad ku sheegtay midda ku xigta eh, beycaad ku sheegtay midda ku xigta jihaad midka tafsiiraad ku sheegtay mid alaadaabaad ku sheegtay xadiidka dakartahu kulahu lakin lam tadkurhu fi makaani waxid hada ismuhu taqdiic alxadiid labadaas inaad kala fahamtaanaa muhim ah. ayib marka hadda ikhtisaarki aan ka bilownay waxaan idhi hal yajuuz ikhtisaaru xadiid lwaaxidi xadiidkii keliga ahaa in lasoo gaabiyo ma banaan tahay iyo oo wariwaayatu bacdi duna bacdin hada tafsir bilmacna liannahu riwaayatu bacdi duna bacdin huwa اlاktisaar qaarkiisaad warinay qaarka waa tegeysaa ma banaan tahay ikhtalafa ahlulcilmi fiihi qaar ay yihahdeen اktisaar ma banaana qaar waa banaan yahay fa minhum man manaca dalika muطlaqan nin baa yihi maba la goyn kara waxba binaan asoo ku dhisanayo calى اlqowli bilmanci iyadoo lagu dhisayo calى اlqowli bilmanci in la yihahdo manciga in la qaato min الnaqli bilmacnaa xadiidkii macnihiisa in lagu wariyo sidii ay oo loo diiday asoo qowlkaas qowlkan laga farcinayo yaa waxay leeyihin اktisaarka ma banaan aladina manacuu riwaayat اxadiid bilmacnaa binaa calى qowlihim yumnacu اktisaaru اxadiid saas wa minhum man manaca dalika maca tajwiizihi annaqla bilmacna qolo oo markii xagga la joogay dhehaysa laa yajuuzu riwaayat lxadiidi bilmacna yaa waxay eh, maya eh, maya yajuuzu riwaayat lxadiid bilmacna qolo yihaahdeen oo calaa muqtadaa qowlihim laga fahmi lahay anahu yajuuzu binaan calaa madhabi iqtisad xadiid dan waxay yihahdeen ma banaan nooc min atanaaqud waminhum man manaca dalika iqtisaar xadiid nin reebaa kamide maca tajwiizihi asoo baneeyey annaqla bilmacnaa xadiidkii oo kaamil ah lafdigiisa haddaadan xasuusanin macnihiisa waa lagu warin karaa qolo yihaahdeen yaa intay diideen ayda xadiidka lama gaabin karo ida lam yakun rawaahu cala tamaami maratan ukra ida lam yakun hadduu shaksiga ahayn qad rawaahu xadiidkii mid wariyey calى tamaami marat ukra kan waxaa weyaan bukhaari iyo dadka dhan waa sameeya axaadiidta oo mukhtasarada ah walow taqdiicaba ha u badnaadee meelo badan ay iska soo galayaan masalan haddii kitaab xadiidkii fii baabilcilmi oo kale hadduuba kaamili qofku ku sheego bacda dalika yaakudu minhu bacd alfaqraat fi baab qola yidhahn waa banayn lannahu tuhmadii meeshi way ka baxdo xadiidkao kaamil ninkii raban xaggaasuu ka helayaa ninka rabo mawdicu shaahidne yajidu fi maxalihi munaasib fiih qolaasaas qabaan laakin taas haddii la layidhah waxay noqonaysaa ashbah bitaqdiici bay noqonaysaa mar haddaa xadiidkii oo kaamil asid kadib aada haddana ka qaadatid taqdiican oo imaan doonta u ekaanaysa ida lam yakun qad rawaahu calى tamaami marata ukraa hadduusan ku warin asoo taame hadduusan ku warinin ma la اktisaari karo walam yaclam ousan ogeyn ana gayrahu asiga waxaan ahayn qad rawaahu calى tamaam haddii nin kale oo adiga kaa horeeyey ama kula mid ah ou xadiidka dhamaystiray dhammaantiis yajuuzu laka ish aliktisaar qolaa qaba sababta waxa weeyaan ninkii xadiidkii bicaynihi doona ninkaasuu ka eg helayaa mawdic shaahidna ninkii doonana adigu kaage saasay qolo qabaan waa ijtihaadi ah wa man jawaza dalika nin qaarna culamadu waxay yidhahan waa wada banaan yahay muطlaqan wa adlaqa walam yafsil walam yufasil ma dhihin idaa rawaahu maratan cala tamaam aw rawaahu ayruhu cala tamaam ma dhihin waxaa layihi yajuuz ikhtisaaru xadiid waxaad ogtihiin abu daawuud ah kamida dadkaas kamaa nasa caleyh fi risaalati liahli maka kitaab yar waayo oo aan dhamayn xataa laba safxa waa madbuuc waana yaalla kitaabka wuxuuna aniga xadiis dheer haddaan u imaado inanii aakudu minhu mawdica ashaahid buuri liannahu waxaan ka cabsanaa xadiidkii oo dhan haddaan wada sheego ninka xadiidka raba inuu ka faa mas'alada aan baabka ugu sameey inuu daliil u yahay ninkii rabay inuu ogaado inan waxaan ka cabsaday an yaiya an yakfaa caleyhi mawdicu addalaala meesha marka xadiidka hadduu dhowr faqaraad ka kooban yahay maxalu shaahidkiina inuu dad badan garan waayo markaasaan maxalu shaahidka basaan kasoo qaatay wur inta kale waa gooy mana soo celinayo abu daawuud badanaa sooma celi axaadiid laa yukarir marka waa madhab oo abu daawuud wغayruhu ay qabaan اktisaaru الxadiiث wain lam yuridhu bitamaamihi fi makaani آakar waqad ruwina can mujaahidi anahu qaala anqis min alxadiiثi ma shiئta walaa tزid fiih wuxuu ri anqis xadi ka nusqaami min alxadiiثi ma shiئta walaa tزid fiih lakin laa tزid fiih mujaahid waa imaam taabici imaam mujaahid ibn jabr الذي qاl عnه الshاaفعي إdا جاءka تfsير عن مجاهد فxasبka bه marka مجاهد wuxuu ri xadيidka haduu dheer yahay wixaad rabta iska goy لأnnahu haduuna maanta dhan nin ku waramo oo qeyb kamida fulan saasuu yihi ad tirahdid been kama aadan sheegin walaysa مطلوبا an تذkura جamيiعa كalaamihi qeybtan aad ka sheegaysa kale in run ahaato baa muhim ah laakin mushkilada wuxuu ku uri laa tazid fiih xadiidka waxaan ku jirin ha ku darin laakin asigoo dheer waa soo gaabin kartaa waa qolada dhab oo qabaan annahu yajuuzu ikhtisaaru lxadiid wasaxiixu uu iri ibnu salax atafsiilu wa annahu yajuuzu dalika ikhtisaarki waa banaan yahay min alcaalimi alcaarifi idaa kaana haddii uu yahay maa tarakahu wuxuu kasoo tegay oo xadiidka kamid e eh, mutamayizan mid oo ka soocan camaa naqalahu wuxuu soo guuriyey inuu ka baxsan yahay gayra mutacalliqin bihi aanan ku tacalluqin midkii laga soo tegay bxayثu laa yaxtalu lbayaanu bayaankii uusan nusqaamaynin walaa takhtalifu dalaalatu tusitaanka xadiidkan uusan iskhilaafaynin fii maa naqalahu wuxuu soo guuriyey bitarki maa shay ku nusqaamaynin bitarki maa shay xadiid inuu kasoo taga awgeed bayaankii inuusan isu dhimaynin dalaaladin ay ku nusqaamayni taraka uu ka tegay fahada yanbagii an yajuuza asla hada taxsiil xaasil weyaan laa axada min alculamaai yaqulu yajuuzu اktisaaru اlxadiid bxayثu anahu yaktalu macna ma dakarahu ida fusila can aladi qablahu hada laa yaqulu bihi axad marka le xadiidka waa la اktisaari karaa waa faqra mustaqila binafsiha laa tatacalaq bima turika wa ilaa haddii ay tahay jumlo isku xiran ama nafyi wada gelayso ama sifa ay ka dhexayso ma lagoyn kara taas khilaafka ma jirto marka tafsiil ma ah aladiina ajaazuu muطlaqan laa laa yaquluuna yajuuzu ikhtisaaru اlxadiid walow kana almacnaa yktal la la axada yaqulu bidalik maala hadda bukaari inama alacmaalu binniyat wainama likuli mriin maa nawa faman kanat hijrathu ilى llahi warasuulih fahijratu ilahi warasuulih intaasuu ku ekay xadiidkaas awl xadiid istaftaxa bihi صaxiixahu xadiid inama alacmaalu binniyat inta niyada ku saabsan unbuu ka sheegay intii dambana waa gooy waman kaanat hijratuhu ilaa dunya aw imraati yamkixuha waa iska gooy meel kale yuu kusoo sheegay lakin hada gayr hada marka masأalada hadda msنifka uri wصaحيiح في غayri maxalihi waay لanna waay waxay ogeysiinaysaa ama laga fahmi karaa dadka baneeyeen xadiidkii waa la اktisaari karaa مطلقا inay banaynayaan مطلقا walow kana المعنى yktal hadad wa صaحيح tiraa saasa hadalkooda laga fahma walaa qائla bذalika لأnnahu aladina أjاazuu مطلقا أjاazuu عalى hada الشharط marka msنifka waxay ahayd inuu yihaahdo bsharط an yajuuza bshar wadalika yajuuzu bishardi an yakuna dalika min alcaalim alcaalim inuu shardi ugu dhiga mooye صaxiix tafsiil ma aha kaas khata ayb hada yanbagi an yajuuz wain lam yajuuz الnaql bilmacna macna in xadiidka lagu wariyo ba banaanaanine xadiidka faqradiisa waa la goyn karaa macnaha madhabka yani wuxuu le musanifka aladiina ajaazuu riwaayat xadiid bilmacnaa waxa weeyaan xataa kuwa diiday calaa madhabihim wuu ku banaayay xadiidka qeyb kamida in la qaato lianna waxa weyaan qeybtan bilafdiha ayaad sheegaysa nebiga intuu sheegay oo saxa aada sheegta hadalkiisaad qeyb ka tagta keli ah liana aladii naqalahu midkuu soo guuriyey iyo waladii tarakahu midkuu kasoo tegay wاlxaalatu haadihi midaan haddii aan qabano bimansilati khabarayni munfasilayn laba khabar oo kala soocan fii amrayni kuku tacaluqaan fii amrayni kusoo arooreen laa tacaluqa liaxadihim am ilaakari yani hadiidka hadii lakala fasliyo oy faqradaan midaan kale ku tacaluqin wakaanaka jacalta hadihi lfaqra xadiidan mustaqila faqradii aad kasoo tagteen xadiid mustaqil ay noqonaysaa tahay faqradana طahaaray ku saabsan tahay fi khabarayni munfasilayni fi amrayni hada fi طahaara wada hada fi lbeyc laa tacaluqa liaxadihima bilaakari waa kalaam saliim a uma hada midkan oo ah xadiidka in la in la gaabiya wuxuu ku banaan yahay ida kaana rafiica almanzilati ida kaana shaksiga wax gaabina haddii uu yahay rafiica almanzilati darajadiisa miday sarayso bxayثu laa yataطaraqu ilayhi ousan usoo soconaynin fi dalika tuhmatu naqlihi awalan xadiidkan soo guurintiisa awalan taaman uma naqli uma naqlihi naaqisan aw naqlihi awala naaqisan uma naqlihi taaman yani wuxuu leeyay shardiga labaad ninka wax gaabinaya an yakuuna rafiica almanzila inuu ahaa nin darajadiisa iyo diintiisa iyo macrifadiisa lagu kalsoon yahay oo xadiidkii mar hadduu qeyb ka sheego mar labaadna asagoo dhamaystiran ou sheegay aan la tuhmeyn oo ley ninkaan beenlow inuu yahay xadiidkii shalay uu intaas ku ekey maanta intaanu ku daray laguma kalsoono ama xifdigiisaa laga shakisanya waa le hada idiraabu fi lxifdi undur kayfa saaqa bilamsi xadiid mukhtasara walyowma yadkuru akhar wagada naqsha an yaziida ayda calaa ma hada haddii saas qofka daradiis u yahay nin maxal ikhtibaar ku jiro uu yahay ninkaas uma banaan laakiin sida maliki bukhaari iyo raggaa waaweyn markay yihiin hadday gaabiyaan iyo hadday ka tagaanbo waxaa laleeyahy xadiid ayga agtooda waa marna اkhtasaruuhu tasarufan wa marna tawaluuhu saas wa uma hada ida kaana shaksiga hadduu yahay raafica almanzila bxayثu laa yataطaraqu ilayhi uusan usoo imaanaynin fi dalika tuhmatu naqlihi awala taama xadiidka in lagu tuhmo marka hore soo dhamaystirna u sheegay uma uma tuhmatu naqlihi naaqisa isagoo naaqis wadana sheegay tuhma ay imaaneysaa ninkaa waaa le shalana xadiid dhamaystiran u sheegeen maantana waa gaabiye in la yidhaha ima liqilati xifdihi wa ima liitihaamihi fi diinihi anahu yaziidu fi laxaadiid aw naqlihi tuhmatu naqlihi awala naaqisan marka hore wuxuu soo wariyey asagoo naaqisa uma naqlihi uma tuhmatu naqlihi taaman ale shalay xadiid uusan keenin haddana maanta noogu daray marka nin sidaas ooba aan darajada u gaarsiisan yahay aan gaaraynin nin wax kasta laga aqbali karo inuu xadiidka sidiisa kuuriyo wayaan haddii kale tuhmo isku soo jiidaya nin asba xifdigiisa laga shakisan yahay ama diintiisa laga shakisan yahay xadiid ma gaabin karo lianna hadihi tasarufaat yuxmal calaa maxmali sayi saasaa loo jeeda fa ama idaa lam yakun kadalika saas hadduusan ahayn faqad dakara alkhatiib alxaafidu ana man rawaa xadiidan cala tamaam xadiid ninkii dhamaystir ku wariyo wakaafa in rawaahu maratan ukraa cala nuqsaan mar labaad hadduu asoo naaqis inuu wariyo uu ka cabsado an yutahama in la tuhmo uu ka cabsado wakaafa an yutahama in laga tuhmo uu ka cabsado in rawaahu maratan ukraa cala annuqsaan biannahu in lagu tuhmo zaada fi awali maratin maradii wuu ziyaadiyey maa yakun samicahu waa marka hore xadiidka dhamaystir ku wariyey markaasuu naaqis ka dhigay ya waaa lag waxaa laleeyahay markii hore wuxuusan maqlin buu ku daray alaleeyahay tuhmadaas aw annahu nasiya fi thani baaqiya alxadiidi markii uu asigoo intuu gaaban wariyo haddana uu dheeraad wariyo mar labaada waxaa laleeyahay nasiya fi thani isagoo gaabaru marka labaad wari liqilati dabtihi wa kasrati kalatihi saasaa lagu tuhma fawaajibun caleyhi markaa muxuu yihi ana man rawaa xadiiثa calى tamaami wakaafa an yutahama fawaajibun caleyh in xadiidki wax ka gaabiye ama in wax ku daray haddii lagu tuhmaayo uu ka cabsado fawaajibun calayhi an yanfiya hadihi الdina tuhmadan inuu iska anfiyo can nafsihi oo waa maxay si ku anfina markaan bian yadkura alxadiida xaalata waaxida ida اktasarahu marata laa yuciiduhu taama وإdا ذkrhu tاmا laa yktasirhu mرة أخرى لأnnahu laa zaala في زmن الاkتibاr hadday u keenaysa xadiidka inuu gaabiyo marna haddana dheeraad uu ku wariyo tuhma hadday u keenaysa aw الcagsi fawaaجiب عalيh an ynfiya can nafsihi hadihi tuhma وdalika بأn ydkr الxadيث xaalaة waaxidة saas وذkر الإmاam أbوالفتح سليم بن أyوب الrازي الفقيه أna man rawىa bعض الخبر xadiidka qaarkiis ninkii wariyo ثuma araada an yanqula tamaamahu mar labaad in dhamaystiran oo wariyo wa kaana miman yutahamu haddana uuna kamid yahay dadka la tuhmi karo lagu tuhmaa biannahu zaada fi xadiidihi xadiidkiisa inuu dheereeyo kaana dalika cudran lahu cuduruu ku lahaanayaa fii tarki ziyaadati ziyaada inuu ka tagay uu kitmaanaya un iska qariy xadiidkii markii hore warinay buu qeyb ka sheegay haddii maanta intuu yimaado xadiidka dhamaystira wuxuu ka cabsaday in lagu tuhmo inuu xadiidka dheeraad ugu daro ninkii saas xaalkiisa ah waxaa u banaan inuu ikhtisaarkaas ku ekeysto qeybtii dheeraadka aanoo weligiis sheegin ouna qariyo ليش لأن هذه الزيادة تعود بالضرر عليه وعلى حديثه الأول labadiiba way wada tegayaan intii xadiidka la wada waayi lahay inta yaroo hore weri ha ku ekeysto intaan kale tuhmay keenaysaa ay ka dhici ay dhici karta inay ka dhalato xataa nisfiha in laga diido saas markay tahay waxaa weyan yajuuzu lahu kitmaanu alxadiid qultu ibnu صلاح cumri man kana hada xaalahu ninkii xaalkiisaan uu yahay falaysa lahu min alibtidaai bilawga maba lahabo an yarw an yarwiya alxadiida gayra taamin ninkiiba in lagu tuumaa ka cabsanaya marka horaaba xadiidka inuu iska dhamaystir ay waajib tahay idaa kaana qad tacayana caleyh hadduu asiga ku cayntoobay adaa-u tamaamihi xadiidkaas dhamaystirkiisa in la guto macnaha qof kaloo xadiidka warinaya ma jira hadduu niska wariyo niska kale lagu tuhmaayo niskii kale weligiisba in laga in la iloobay noqonaysaa sayna u dhicin qof kaloo xadiidka warinaya uusan jirin xadiidkii tamaamkiisa ha wariyo u leeyahy liannahu idaa rawaahu awala naaqisan marka hore hadduu naaqis ku wariyo akraja baaqiyahu qeybta kale wuxuu ka bixinaa can xayiz lixtijaaji bihi xayndaabkii la xujaysan lahay xayiz waaa weyaan waxa weyaan waxa ad moorada markaad soo oodatid ama derbigan oo kale haddaa gurigaan u dhisneen oo aad derbi ku wareejisay xayisaa la yihahda taxjiiray u dhowdahay marka akraja baaqiyahu can xayiz اlاxtijaaji bih bimacnaa haddii aad adigoo lagu tuhmaayo qeyb aad warisa cid kale warina ay jirin qeybtaan kale weligeed in la waayay noqonaysa saasay tahay wa daara marka wuxuu dhex wareegeysanaa bayna an yarwiyahu aslan inuu xadiidkii dhamaystirkiisa wari an ah. Ah, yarwiyahu asla fayudayichu ra'sa ala mia wadaara bayna anlaa yarwiyahu mia wadaara bayna anlaa yarwiyahu aslan inuusan xadiidkii qeybtii hartay inuusan warinin oo fayudi fayudayicahu ra'san qeybtaasoo dhan ay wada ay la wada iloobo wa bayna an yarwiyahu baaqigii inuu wariyo mutahaman fiihi asagoo lagu tuhmaayo oo fayadiicu aw fayadiica hamaratuhu hamaradina ay ay ay dayacanto waa lisuquuط اlxujati fiih waxa weeyaan wuxuu leeyahay xadiidkan haddii ninkan la tuhmayo uu qeyb marka hore wariyo qeybta kale waxaan u leenahay kulligiis ha u wariyo waxaan u leenahay waxa weeyaan hadduu qeyb wariyo qeybta kale laba mid un bay noqonay inuuba iska iloobo oo yihahyaa lagu tuhmina qaybtaadii hore ku ekayso marka fa yudayicuhu albaaqi ra'san qeybtii hore weligee dambe maba la arkaayo waa u dhamaatay marka waxaa weyaan waa dambaabay min jihati illaahi liannaka xadiidku soo gaaray ood ogtahay annahu lam yublighu gayruka inaad adiga qarisay waxa weeyaan iyo faa'iidadii way dhamaanay iyo inaad baaqiga sheegtid oo baaqigii aada sheegtay iyo qeybtii mukhtasarka ay labadiba xujadoodii lawada tuuro layihahdo muttaham maa labadaas midkood ma kambarnaanay sidii labada looga badbaado marka hore xadiidka oo dhamaystiran ha wariyo saas wa ayib wa ama taqtiicu lmusanifi matna alxadiidi alwaaxidi wata wa tafriiqii fi labwaabi fahuwa ila aljawaazi aqrab marka taqطiic اxadiid waa soo sheegnay asiga اktisaarka waxaa udhexeeya madkl اdars wa ama taqطiic اlmusanifi ninka kitaabka sanifay goyntiisa matn اxadiid اlwaaxidi uu kala googooyo wa tafriiquhu dhe markaas ama taqطiicu wa tafriiqu waa isku cadfay wa ama taqطiicu اlmusanifi matn اxadiidi wa tafriiquhu fi labwaabi uu uqeybiy ku kala geey fahuwa ilى اljawaazi aqrab banaanaasha uu dhow yahay wamin wa min almanci abcadu maxaa yeelay ninkan xadiidkii oo dhan waa wada sheegay qeyb uu ka tegay malaha laakin gaayatu maa fi lamri meel kuwamada sheegina meelal badan oo ku kala sheegay marka اktisaar markii la yihahdo اktiطaaca iyo aqrab ah ilى اljawaaz wqad facalahu malik wاlbukhaarي wغayru waxidi min aئmaة الxadiid walaa yakluu min karaahiyatin karaahiya kama marno lakin bukhaarي lam yura anahu qaطca xadiiثa lam yadkurhu bitamaamihi fi makaani akar miizada uu bukhaari leeyahay saas wa waxa weeyaan axaadiid qaarkeed baan tatabucay xataa maala xadiid heraqla xadiidkan oo gazwat اxudaybiya xadiid khudbat اlwadaac waxaad arkeysaa toban iyo dhowr meel uu kusoo celcelinayaa shan meel oo kale xadiidkii oo dhamaystiran uu ku sheegaya meelaha qaarkeedna yuqaicuhu sidaas weya marka eh, bukaari marka taqdiiciisa waxawa taqdiic khaas a ah. anahu laa yuqaicu xadiida fi jamiic lmaraat lakinahu yuridu marata tamaama uma yuriduhu muqaacan saasuma athaaminu midda sideedaad yanbagi lilmuxadithi an laa yarwiya xadiidahu xadiidkiisa inaan ku warinin waayo biqiraa'ati laxaanin aw musaxifin intaad xadiidka ku akrinaysa oo shiikhkuu noqonayo ama adiga markaad akrinaysid laxaan inaad noqon laxaan kahiiru khata aw musaxifin nin oo laxaan waxaa weeyaan icraabtuu khaldaya musaxifna waxa weeyaan nuqtadii m masalan khatiirkeed oo kale xadiir uu leeyay tabdiil anniqaab ma ida kana takyiru yatacalaqu binnaqdi a la yihahda tasxiif laxnigana waa acam taxriifkana waxa weya shaqalka yaa la yihahda tabdiilna waaba xarafkii oo dham oba la bedelo kharaja oo calima lagu bedelo marka kulligeedu waxa weeyaan shuغل reer bani israail lagu yaqaano dadka mؤminiinta muslimiinta waa inay ka fogaadaan sidaas laa ty laa تغyiira fi الnqd walaa fi الshakl walaa fi الkalimaat intaasaa lagaa rabaa inaad samaysa ayb وروينا عن النضر بن شميل وإمام من أئمة اللغة أنه قال جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة jaa-ad hadi axaadiid can ilasli nebigu kala jeedana mucrabatan xaal ay tahay mid la icraabay oo khalad ku jirin macnaha adiga inaad khaladid ma aha walidaalika noo imaan doonta haddii aada hadalkii nebiga wax maa khaldan saasay ku qoran tahay hadihi abar hadihi abar la la الأصل المعروف آه لا لا الأحاديث وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه قال أخبرنا الإمام أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال حدثنا محمد بن معاذ قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال سمعت الأصمعي يقول إن أخوف isnaad dhir badan oo sheegay nihaayatu huna isnaad daciif o liannahu qawluhu akbarnaa bacdu asxaabina bimacnaa ana fiihi mubhaman mubham man laa yucraf biismihi marka haddii hadda sanadkan la yihaahdo hala ictimaado waxaan leenahay waxaa ku jira nin mubham o bitaali sanad laa yasix waxay ubaahan tahay asaaniid kale oo asmaci qowlkan looga wariyo ubaahan samictu asmaciy yaqulu ina akhwaf cabdilmalik ibn qurayb a la yihahda asmaci waa imaam oo min aimati luga anahu qaraa ala qara'a ashcaari hudayl cala alimaam shaafici wuxuu ri nin shaab ah oo ninkaas ka fasiixsa oo macrifada kaga yaqaano luqada carabiya ma soo marin buur marka cabdilmalik min ruwaati kutub sunan waa saduuq waay waxaa la yidhaahdaa nin lugawi ah oo bihadihi marxala ah oo min aimati suna oo sunada kamid e lama helo ilaa alasmaci waxa kale muctazile iyo balaayo u wada badan yihiin aimada kale laakin asigana waxaa la yidhaahdaa asoona lugawi ah لاktilaaطihi بأئmaة الحadيiث وهو معdود min min أهل السنة wuxuu ri إن أخوف ma أخاaف عlى طاaلب العلم إذا lm يعرف النحو أن يدخل في جملة qول النبي صلى الله عليه وسلم mن kذب عlي فليتبوى مقعdh من الناr sidaas iن أخوف ma أخاaف عalى طاaلب العلم waxaan uga cabsana waxaa ugu weyn إذا lm يعرف النحو haduusan garanayni an ydkla inuu galo fi jumlati qowli النabiy sal اله عليه wasalam man kadaba alaya man kadaba calaya falyatabaw maqcadahu min الnar لأnnahu salى الlahu عalيه wasalam nabiga lam yakun yalxanu nebiga ma ma khaldi jirin famahmaa rawayta canhu haddaad nebiga wax ka wariso walaxanta fiihi ay fi maa rawayta kadabta caleyh nebiga haddaad kelimadii uu ku dhawaaqay dulaal oo kale dilaal aad tiri khalaas nebigu wuxuusan dhihinaad ka tiri waa macnihii saas marka waxaa laga rabaa qofkii inuu barto min annaxwi maa yastaqiimu bihi lisaanuhu cilmu naxwna wuxuu kamid yahay culumta yaraanta lagu baran karo qofka hadduu weynaado cilmi dhagoodsi ma ah tabaru ma laha intay qofka uu yaryahay inuu juhdi weyn ku bixiyo wa haddii ay ku baxdo marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa ajrumiya mutamim inaad akrisin waxna aadan ka fahmin laakin maca asabri wathabaati tanfatix almacaani mar haddaad fahamtid naxwada kulligeed hiya almasaa'il nafsaha tatakaram wax weyn oy kaaga baahan tahay ma jirto marka laakin waxa weyaan aalibulcilmi anigu laba shay aan u arkaa qofka aalibulcilmi inuu qur-aanka xifdisan yahay naxwada inuu wax ka yaqaan asaas u ah niman qur-aanka xifdisanen hadduu yihaha cilmi baan dalbaya hadhowti dambe yanfadix amaama aljamaahir xata aljuhaal qur-aanka waa xifdisan yahin waa lagugu qabsanay naxwadana waaba qofki hadduu yihahdo kelimadaan aan min asaxbi jiddan an yanjax waxa weyaan marka labadaas inaad tarkiis iska saarta intaad yaryar tihiin waxaa ka dambeeya ilaa qiyaami oy qiyaamadaada ka dhacdood ka dhimatid waa wadi kartaa xadiid ha noqo tafsiir ha noqoto wax kasta waa la baran kara qultu waxaan iri bu uri ibnu صلاح faxaq calى طaalib الxadiiثi an yatacalama min الnaxwi wاlugati maa yatakhalas bihi wuxuu kaga badbaado inuu ka barta weyaan min shayni lani laxniga xumaantiisa iyo wataxriif iyo wixii oo la bedelo iyo wa macaratihi ma iga iyo ceebtooda ibnu salaaxa wuxuu leeyahay lama rabo ninka taalibxadiidka an yakuna maahiran fi lugati ka asxaabi luga hada laa yustataac laakin an yatacalama minhuma wixii khaladka isaga ilaalisa iyo taxriifka oo waadixa ah ood hadhowta kutubta ku daalaca karti lannu ma mis masأala ila taأti masaa'il naxwiya fi الtafsir fi اlxadiid wafi gayra dalik waruwina can shucbata qaala man طalba اxadiiثa shay shayn laxna laxni shayn macnaha waxaa weya waa waa xumaan waay yani sumcadiisa waa waxa u dhimahay macara iyadana ceeb waay macara ceeb waay waruwina can shucbata qaala man alaba alxadiida walam yubsir alcarabiyata famithluhu mithlu rajulin calayhi burnusun laysa lahu ra'sun bu man alaba alxadiida walam yubsir alcarabiya macnaha carabiga aan fiirinoo macnaha aan daalacanoo waxba soo akrinin famithluhu mithlu rajulin ou lamid yahay nin calayhi burnus qamiiska burnus la yihahdo wato laysa lahu ra's burnus jamcu baranis wataad taad idinku soo maray laa yalbasu lqamiisa wala lbaraanisa wala saraawiil walaa thawban masahu zacfaraan xadiidkii ibni cumar marka burnus waa qamiiska reer dadka makaaribta oo kale hadda ay wataan waa qamiis laakiin madaxa meel laga gashto uu leeyahay marka haddii qamiiskii aada wadatid oo burnusku lagu magacaabay madaxiina aan lahayn wax aada u qabdan leanna kan maxaa waay kuleeti wax buu leeyahay qamiiska kale kana afkiiu ka jaran yahay wuxuu ubaahan yahay baalkii kale in lagu xiro kiina ma wato marka qamiis mushawah awa ah ninkii oo naxweeye cilmi xadiian baranaa dhahayo waa nin qamiiskiina wato laakin qoraxdiina ay ka maqan tahay wacan xamaad bni salma qaala mitlu ladi yatlubu alxadiida walaa yacrifu naxwa mithlu lximaari calayhim ikhlaat laa shaciira fiiha mithlu ladi aw مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الذي مثل ما مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحmاar مثل الحmاar dameeruu lamid yahay calayhi mikhlaat kol kol ay saaran tahay laa shaciira fiiha mikhlaat waxaa la yihahdaa anaga waxaan naqaanaa dameerka marki magaalada lagu wado biyaha lagu dhaanina kolkol baa dabada laga geliya xaarkiisa si meelaha ugu dhacdhixi sax taas oo kale ayaa madaxa loo geliyaa maadaama wax culus oo wado baashaan sigadan shaciirta ana waa loogu dhex ridaya marka baalkii asigoo socdowna baashiisi uu sii cunaya raashinkiisa wataa korna waa looga shaqaysana asna cunidu wadaa marka mikhlaad af soomaalihan kolkol un baan asiga soo dhawey maaha de waaa luqa saas oo dhan marka haddii dameerkii baashi u xeran tahay shaciirna igu jirin esh alfaaida min xamlihaa wax macno ay leedahay male aladi yatlub اlxadiidu wayaxfaduhu wahuwa laa yacrifu naxw wuxuu lamid yahay nin oo macnaha wixii wax lagu kala habayn lahay ba aan wadanin uu lamid yahay waa wax aada u qaabdaqan wa ama tasxiifu fasabiilu salaamati minhu alأkhdu min afwaahi ahli اlcilmi aw اdabطi tasxiif yani tagyiir اlkalima aw ma kana tagyiru fihi yatacalaqu binaqd اlxuruuf dhibacda fasabiilu salaamati minhu sida looga nabadgeli karo waxay tahay alأkdu cilmiga in laga qaato min afwaahi ahli اlcilmi aw اdabطi min afwaahi ahli اdabt cilmi haddaad rabtid inaadan khalad kuu gelin waxa weeyaan cilmiga talaqi inaad ku qaadatid laakin keligay aan wax akrina haddaad tihahdo istiklaas iyo istixlaaf iyo kulli wixii isku si un baad u akrinaysa tatacawad cala alkhata bacda dalika yascub calayka an tuqiima lisaanaka cala sawaab ma adag tahay marka hore marka hore larabaa in jihaad lagala galo fa ina man xurima ninki inuu cilmiga laga xirmaaniyo wa kaana akhduu wa tacalumuhu min butuuli kutub cilmiga uu baranayo iyo meesha uu wax kasoo qaadanayo min butuuli kutub uu yahay kaana min shanihi waxaa kamid noqonaya ataxriifu walam yaflid mana ka badbaaday min atabdiil watasxiif ninkii yihaha keligaan wax isbaraya waxa weeyaan sidaasuu ku dhacay liannahu cilmigan talaqiba u baahanya iyo laguma dhahayo daa'iman kulu kalima laabuda min atalaqi laakin culuumta awaa-isheeda markaad tasmacaha min ahli lcilmi inta kale ayadi unbaa soo laablaabanayso markaa kadib mutaalaca iyo baxdi iyo qoraali kaaga bacanta laakiin haddaad tiraahdo anta fi bidaayati ariiq actamid calaa nafsi jidka horta wuu kugu dheeraanaya waxaa la ihahdaa muhimat ustaad laba shay waay jidkan inuu ku soo gaabio ikhtisaaran liariiq maanta hal sadaro toban maalmood aada la fadhi laheyd yaa fi thaaniya macnaheeda lagugu sheegay ko midda kale waxa weeyaan asalaamatu min alkhata marka hore lagu lagu baraya kelimaadka si ay u kala baxaan iyo sida ay kala yihiin ayib التاaسع إdا وقع في رواaية لحن أو تحريف فqad اkتلفوا فمنهم mن kاna يرى أنه يرويه على الخطأ كmا سمعه marka xadiidkii adiga aada akrinaysay hadda khata adigama samaynin hadda waxaan ka hadlayn adiga khata ha ku dhicin tacalam naxw tan kale waxa weeyaan ninkii kaa horey baa khalday adiga maxaa kula gudboon inaad qabatid marka tan war idaa waqaca fi riwaayati laxnun laxni hadduu dhaco laxn haddii xaada la godo waxa weeyaan waa khalad wa laxan haddii la yiraaho xada la kor dhigane albayaan walfasaxa alfir farqiga udhexeeya arag nabigu wuxuu ri walacala bacdukum walacala bacdakum alxana shuf alxana min bacdin fi lxujati bimacnaa afsaxa wa abyan laakin haddii laxni la yidhaha maxay noqotay الخطأ في في النطق طيب إذا وقع في رواaيته لحن أو تحريف فقد اkتلفوا فمنهم waxaa kamid cلمadii maن kaana yaraa nin arkay أنه يrويه على الخطأ خطأ ayuu ku warinay كmا سمعه s u مqلay وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو, محمد وأبو معمر عبد الله بن سخبر وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ محamed بن sirin iyo ragga cabdالlahi بن cmar iyo ragga waxay kamid yihiin laa yajuuز riwaayat الxadيث bالmacnى marka maadaama macno aan lagu wari karin الriwaayة kulha calى التalaqي khaطأa kaa horeeya aladi akhطأa fi waladi yataxamal sidiisa inaad u akrisid bay leeyiin markaasuu musanif yihi wahada guluw waa ku xadgudbid fii madhab itibaaci lafdi lafdiga oo la raaca madhabteedii oo xadka lagala baxaa la yihahda iyo wlmancu iyo reebid min الriwaayati bاlmacna ama w fi lmanci wahada guluw fi lmanci min الriwaayati bاlmacna riwaayadii macna laguma wari karo oo lagu xadgudbo yaa la yihah macnaha in lafdigii ha lagu wariyo saxay ahayd tii inta laga sii baxo la yihahda lafdiga hadduu khalad yahayna sidiisa lagu wariyo waa nooc min algulu fi hada lmadhab ay noqonaysa wa minhum man ra-aa ninka culamada waxaa kamid nin arkay tagyirahu khata in la bedelo waislaaxahu iyo wa riwaayatahu cala sawaab nina waxau le khaladka markaad aragto wari ka bedel sida sawaabkaana ku wari ruwina dalika can اlawsaaci wabn اlmubaarak wagayrihima wa huwa madhab lmuxasiliina dadka cilmiga xasiliyey madhabkooda waa muxasiliin iyo wlculamaai madhab lculamaai min almuxadithiin madhabtaas waxaa wey khalad sidiisa waxa weeyaan laa laa qudwata fi shar xumaan layskuma raaca wاlqwl bihi fi اlaxn aladi laa ykhtalifu bihi اlmacnى waamhaalihi laazim calى madhabi tajwiizi riwaayat xadiid bilmacna wاlqowl bihi in takyiirkii la qaato fi laxni lagu bad oo la bedeli karo aladi laxnigoo laa ykhtalifu bihi اlmacnى iyo wa amhaalihi laazimun waa ka laazimaya calaa madhabi tajwiizi riwaayat alxadiid xadiidki riwaayadihiisa in la baneeyo bilmacnaa lagu warin karo yani wuxuu leeyahay haddii khaladki labu kala yahay yani halad yatagayaru bihi lmacna oo masalan laa oo nafya iyo iyada dhicitaankeeda macnihi u isbedelaya taas lagama hadlaya jirta wuxuu ku leeyahay khata haddii uu yahay lafdigii laa yatagayar bihi lmacna khata ku jiro laakin khata-aas haddii la saxa iyo haddii sidiisa lagu dhaafo wax meesha yaallo waxweyn macnihi iskuma bedelayna khaطacaas in la saxo wuxuu ka laazima ninkii dhihi jiray jawaazu riwaayat alxadiid bilmacna ninkii awal banayn jiray xadiidka macna in lagu wariyaa banaan khata haddii la tasxiixiyo macnihii ay isku bedelaynin madhabkoodii laazimu ka noqona ninki aladi qaala bihada lmadhab yalzamu an yaqula bihada laakin haddii khata in kaana yatagayar in kaana yataratab cala tagyir اlkhaطأ tagyiir lmacna hada baab aakhar laakin hadda wuxuu kusoo hormariyey haddii khata meesha ku jiro haddii la sax iyo khaطigii hore macno weynu isku bedelaa ma ah qowlkaas waxaa laazim ku ah inuu yihahdo kulu man jaaza ajaaza riwaayat xadiid bilmacna liannahu waxaa weyaan wix wax isbedelaya ma aha laakin jawdat alcibaara un baa laga hadlaya saasuu ku jira wاlqowlu bihi bالتagyiir fi laxni lagu bedelo aladi laxnigoo laa yakhtalifu bihi اlmacna iyo wa amhaalihi laazimun waa ku laazimaya o yatacayan calى madhabi tajwiizi riwaayat اxadiid xadiidka kuwii in la wariyo banay bilmacnaa lagu wariyo waa ka laazim u ku yahay inay yihahdaan aladina ajaazuu riwaayat اlxadiid bilmacnaa yalzamuhum an yaquluu bijawaazi tagyiir اlaxni in kaana laa yatagayaru bihi اlmacnaa baynama guyira wa baynama kana caleyh saabiqa waqad sabaqa anahu qowl akhariin aladiina qaaluu bijawaazi riwaayat xadii bana akhariinta inay yihiin wa ama islaaxu dalika wa tagyiiruhu fi kitaabihi wa aslihi fasawaabu tarkuhu marka dariiqada loo tagyiirina hadda uu ka hadlay madhab cusub ma ah laakin wuxuu uri wa ama islaaxu dalika khata in la islaaxiyo iyo wa tagyiiruhu في kitaabihi uu ka bedelay iyo wa aslihi asli kitaab fasawaabu tarkuhu khaladkii waa la saxaa laakiin kitaabkii uu ku qornaay la tiri maayo oo sawaabkii lagu qori maayo fasawaabu tarkuhu wa taqriiru maa waqaca fi lasli wixii asalka ku sugnaa ku yimid in sideeda lagu sugo calaa maa huwa calayhi maca atadbiibi calayhi maca tadbiib aleyh yani calaamatii saxda eeda lagu dul qoraya oo yani tamriidka ahayd saakii dabada lahaa oo afkana aan waxba loogu darin maca tadbiibi caleyhi ayib wa bayaani sawaabi iyo sida sawaabka oo la cadeeya khaarijan fi lxaashiya lagu cadeeyo fa ina dalika ajmacu lilmaslaxa wa yani waxaa khaladka adig kuula muuqday haddii kitaabkii uu ku qoran yahay ha tirin waxaad samaynaysaa calaamo in kelimadaa shaki weyn ay ku jiraa kadibna hoos waxaad tirahda sawaabu kaytu kayt aad leedahay hoosood xawaashidii ama atraaftaas aad ku sheegaysaa ajmacu lilmaslaxa waanfa lilmafsada waxaa weeyaan mafsadadina waad nafsiisiyo oo sidii sawaabka ah waad sheegtay maslaxadina waxaa weeyaan kitaabkii sidiisaad ku baaqayso lixtimaal an yakuna hada aladi tactaqidu anta khaطأa an yakuna sawaaban haddaad tirtina si lagu arka maba la arki nin kalaa imaanay labadii wixii adiga aad ku saxday iyo wix meesha ku qoran buu islo fiirinay waxaa laga yaaba inuu cadaato ana maa huwa fi اlasli aswab mima katabtahu anta ayb waqad ruwina ana bacda asxaabi اxadiid ruwiya fi lmanaam waa iska qiso weeyaan dad ahlxadiid a hurda lagu arkay bui wakaanahu mura qad mura min shafatihi ak soo yani furuurtiisa la mariyay wax saas ahaa aa loo mariyay sida iyadoo xerag lagu jiiday camal qad mura min shafatihi in wax la marsiiye aw qad mura min shafatihi aw lisaani shay-un shay la marsiiye faqiila lahu fi dalika maxaa saas ku dhacday baa la weydiiyey faqaala wuxuu uri lafdatun min xadiidi rasuuli illahi غayartuha bra'yi lafda min xadiidi rasul lah ayartuha bira'yi fafucila bi haakada asoo afka sumad ku lahaa lagu arkay sumad oo sidii wax loogu ri loogu riixay oo kale hurdadii markaa waxaan arkay marka dadaa i weydiiyeeno waxaan waxaa la yihi waxaan waa maxay markaasuu wuxuu iri kelimo oo fi xadiidi rasul lahi ku jirtay oo aniga ila noqotay inay khalad tahay aan iska bedelay bira'yi anigo wax unu haysanin yaa laygugu ciqaabay in afkaygi saas wax looga bedela buuri marka manaamaadka sideedabo tustanas wanaag waa lahum lbushraa fi lxayaati dunya waa manaamka u wanaagsanya wax khayrka haddii shal aragtidna waaba laga aamusaabo dad badanaa waxawaa xun markay arkaan maanta dhan oo la murugeysanaha tawjiihaadka lagu siiye wax xun oo khayr aan ahayn markaad aragtid inaad isla markii dhinacaada bidaxaad saddex joor u tugtid acuudu billahi min ashaytan rajiim atila inta ugu jeesatid intahat nabigaaba ku yihi walaa yaduru ku dhibayso wanaag hadday tahayna waistabshar ninkaanaad aragti wax fiican loo sameyn asoo xoole helaya asoo janno loogu bish ma fi ay mushkila ama an takuna lilmanaamaati camalu fi laxkaami alcamaliya hada laa yajuz haddaad ruyo wax ku aragti waxaa lagu yihi waxaas ha samayna wax mashruuc fi diini ah yaa lagaa nahiyey hada shaytaan laa dakla lilmanaamaat fi tashriic iطlaaqan si kasta haddii laguu soo noqnoqdo oo nebigaad hurda ku aragtid oo lagu yihahdo suna qabla duhri ha dukanin ma jir waxaas ma jiraan dadna waxaa weya waxaaba diin laga dhigtayba waxa weeyaan in ru-yo maanta dhan la daba joogo oo inay asaas ku dhishay ay tahay lam yabqa min almubashiraati ila ruya asaalixa ru-yada saalixada awa waxay khayrku leedahay waxyaalaha mustaqbalan qofka wanaag inuu helaya haddii soo baxdana alxamdulilah haddii soo bixi weysana laa ishkaala lakin la la t laa dakla laha fi alaxkaam sharciya ayib marka hadda waxaa macno weyn ma oo hadda dhihi mayno ru'yada ninkaas u arkay waxay daliil u tahay anahu laa yajuuzu takyiru lafdati min xadiidi rasul lah cala اطlaaq lidaliil ana hadi ruya la aruya laa takunu xujat abada وkثيirا ma narى ma yتwhm kaثيir min أهل العلم خطأ ورbma غayruه sawاabا ذا wجهi صحيiحi وkثيirا ma narى intaan aragnay maxay badan tahay maa yتwahmhu kaثيir ay u malaynayaan dad badan oo min أهل العلم خطأan ay u maleeyeen وrubama غayaruuhu sawاabا sida toosana ay u bedeleen maxaan aragnay وrubama غayaruuhu sawاabا وkثيirا ma narى ma narى ma ay اladي yتwahmhu kaثيir min أهli cilmi خطأn ay u maleeya وrubama غayaruuhu sawaaban maxaan aragnay isagoo sawaab ah daa wجهin صaحيiحin ah waxay khalad u maleeyeen maxaan badana aragnay isagoo sawaab ah saas wa dadkii ahlu cilmiga ahay qaar badan oy khaطأ u maleeyeen وrubama غayaruuhu kaثيirا ma narىa sawاabا inuu yahay si toosan daa wجهin صaحيiح wain khafiya haba qarsoonaado واstغriba haba la qariibsado laa siyama fيma yacudunahu khaطأa waxay ku tirinayaan kumaba jirtabo min جihaة الcarabiya وdalika lkahraةi lغاaت الcarabi wa tashacubiha waxaa lagu leeyahay kumaba sii jirto waxay khaطأ umalaynayaan oo min جihaة الcarabiya khalad inay ku tahay hale qawaacidii naxwadoo saliimka ahayd yuu bartay maa min qaa'ida ilaa lahaa istinaa'aat xataa qaaluu yani min almusalamaat ana alfaacila marfuuc laakin waxaa layihi ida lam yaltabis alfaacilu bigayrihi bxaali min alaxwaal yajuuzu nasbhu lianna alqasda min alcraab huwa tabyiin lmacaani oo waxaa layihi kharaqa almismaara thawbu hadaa tirahdo ma fi mushkila liana aladii yakriqu man huwa huwa almismaar sawaan nasabtahu am rafactahu fayakunu huwa huwa alfaacil sax wala la marka waa taasaa intaa laga hadlay famaa baaluka marka fi ma cadahu marka wuxuu leeyahay culamada waxyaalo badan oo ay ka tariyeen khata-a oo sawaab ah maxaan ar maba kusii jirtaba waxyaalahay u maleeyaan luqada carabi ahaan inay ku khaldan tahay oo loo helay mi-aat alwujuh inay sawaab tahay les likahrati lugaati اlcarabi wa tashacubiha maadaama lugadii carabta wax koobi kara ay jireen ninkan qawaacid yarow soo bartay an tajcalaha xakaman bikuli maa nataqat bihi اlcarab saxiix ma aha marka waxaa la luqada maba tahaybo wujuh badan taqdiiraad badanaa la gelin kara waruwina can cabdillaahi bni axmed bni xambali qaala kaana idaa mara idaa mura biidaa mara biabi laxnun faaxishun gayarah waidaa kaana laxnan sahlan tarakahu wuuu cabdullaahi bni axmed aabis wuxuu ka warinaya idaa mara biabi laxnun hadduu soo maro faaxishun hayarahu waa bedeli jiri laxni oo aan laa yaqbalu wajhan waidaa kaana laxnan sahlan hadduu yahayna taraka wax la taxamuli kara hadduu yahy waa iska dhaafi jira wa qaala wuxuu ihi kadaa qaala shayku saas mi mise qaala shuyuku ayb ah. macnaha waxa weeyaan kadaa qaala shayku min tamimati kalaam axmed ibni xambal oo markuu khata u yahay sheikii aniga xadiidka ka wariyaa saas yiri ou leeyahay sidiisu u dhaafay macnaha saas weyaan wa akbaranii bacdu ashyaakhina canman أخبره عن القاضي الحافظ عyاaض بma معناه واkتiصاaره أخبرني بعض أشhاakhna waxay iiga warameen عmن أخبره nin ugu waramay عن القاضي الحافظ عyاaض بma معناه واkتiصاaره wx معنihiisa yahay an anigaa soo soo koobay بma معنah waxa weyaan كalaamkii عyاaض lafdiisa ma sheegayn laakin waxay iiga wariyeen qاadي عyاaض wx معنihiisa u yahay hadalkiisa معنihiisa u yahay lafdigiisa ma waاkhtisaaruhu markii lasoo gaabina ou yahay ana listamara calayhi camalu akar اlashyaa mashaaikda badigooda camalkooda wuxuu ku laazimaya an yanqulu riwaayata kamaa wasalat ilayh riwaayada siday tahay inay usoo wariyaan walaa yugayiruuha fi kutubihim ay waxba ka bedelin xataa fi axrufi min alqur'aan qur-aan axruftiisa qeyb kamid istamarat riwaayatu fiiha fi lkutubi ay ay ku laazimtay calى khilaafi atilaawati اmujmaci calayha min gayri an yajii'a dalika fi shawaad iyadoo xataa shawaadka u imaan waxaa la arkayba u ku leeyahay mashaaikh oo axaadiitii iyo kutubtii markay xataa qur-aan soo deliishteen qur-aankii xataa ay ay ku gafeen qur-aanki musxafkiia khalad ku yaalla ma ah ninkii aladi naqla اqur'aan yastashhid biaaya min alqur'an fakataba calaa khaطأ xataa waxaa la arki bu ri naga horeysay ninkii qur-aankii khaladka u qoray markuu kitaabkiisa qorayay oo aayaadka soo oon loo haynin xataa khaladkaas waj min ashaad qiraaa xataa ay waafaqsaneen in sidiisa lagu dhaafo marka famaa baaluka bigayrihi qur-aankii oo mujmac mutawaatir lafdan ah haddii la yihi sidiisa halagu dhaafa hala baraaruji aayaddaa saasuu sheika u qoray sawaabuhaa kayta alaleeya bas waa la dhaafaya yani sidaasaan kusoo gaarnay buri xatى في أحرف من القرآن استمر استمرت الرواayة فيha في الكتب في المصاحف ma في الكتب adigaa kitaab qortay kitaab waxaad ka qortay mثلا فلنqل mثلا في التخلق وأخلاaq الإسلام ad kitaab ka qortay aayada soo deliisha aayadii ad ku gaftay aayaddaas sideeda ad ku gaftayna laa يوجد laha ma yubarir hada الخطأ la min قراءة صحيحة وala min shawاad marka calى khilaafi tilaawa mujmac calayha wa min gayri an yajiia dalika fi shawaad in sideeda loo dhaafo an yanqulu riwaayati kamaa wasalat ilayh walaa yugayiruuha sidaas in loo dhaafo waa hal qeyb wa min dalika maa waqaca fi صaxiixayn wاlmuwaطa wagayriha lakin ahlu lmacrifati minhum yunabihuuna calى hadda ayaday ku baraarujinaan cinda riwaayati wasamaaci iyo wlqiraa'ati waxay leeyihin markay akrinayaan khaladkaas saas weeyaan keli ah iyo wa fii xawaashi lkutubi kutubta atraafteeda maca taqriirihim inay sugaan iyadoo lagu daray maa fi lusuuli calaa maa balagahu usuusha waxaa ku sugan sideeda in lagu dhaafo sidii kusoo gaarta in loo daayo maca taqriirihim inay sugaan ma khata fi lusuuli ku sugan calaa maa balaga si kusoo gaartay lagu sugo oo aba aan la fara geshayn taas wuxuu leeyahay waxa weeyaan eh, waa qaadi ciyaad baa saas qabo wa minhum man jasura calaa tagyiiri اkutubi wa islaaxiha culamadi waxaa kamid nin ku dhiiraday man jasura calaa tagyiiri اkutubi kutubta in la bedelo wa islaaxiha minhum abulwalid hishaam bn axmed alkanani alwaqashi fainahu likahrati muaalacatih muaalacadiisa aada u badnay iyo waftinaanihi asiga funuuntiisa culumta u bartay iftinaan bimacnaa saaxibu funuun iyo wa huquubi fahmihi fahmigiisoo aada macnaa qoto dheer huquub aslan waa god waay ninkan waxaa weyaan nin macrifo qoto dheer le haddaad maqashid huquubtaasay kamid tahay huquubu fahmihi wa dihnihi iyo fahmigiisa yani adkaantiisa xidda macnaha waxa weyaan sidii sakiinta af kale wax u jarto falyuxida shafratahu sidaas oo kale ninkaa yani maskaxdiisa macaanidoo dhan u dilaacinaya waxidati dihni saas marka jasuna sidaas awgeed wuxuu ku dhiiraday cala alislaaxi kaiira wax badan inuu takyiiriyo waal waqalita fi ashyaa min dalik wax badan intuu khalad umalay u saxay uu ku gafayo in sawaabtaa la ogaaday buu leeyay wakadalika gayruhu mima minman salaka maslakahu dadkii wax saxeen oo dhanna sidaasay iyana khalad ugu dhaceen oo kuleeyahay walawlaa waxaa fiican saddu baabi tagyiiri walislaax inaan kitaabihii wax laga bedelin lianlaa yajsura suusan ugu dhiiranin calaa dalika midkaas man laa yuxsinu inaan wax wanaajinayn inaa waxyar soo bartay oo anaga hadda musawaheena aan joogin oo kale ah haddaad tiraahdo aniga cindii min almacrifati maa yu-ahilunii bitagyiir اlakطاء waxaa laga yaabaa maa nusaxixu maa nukhaiu fiihi akar mima nuslixuhu marka in layskama dhaafo sidaas wa huwa aslamu min atabyiini saas miya wahwa aslan maca atadyiin sax maca atadyiin iyadoo la cadaynayo khaladkii ma la bedelayo lama tirayo laakiin markii la akrinayo la cadaynayo maca atadyiin fayadkuru dalika cinda samaaci kamaa waqaca uma yadkuru wajha sawaabihi marka hore khaladkuu ku akrinaa uma yadkuru wajha sawaabihi markaas kadib ima min jihati alcarabiya khaladkaas hadduu yahay aw wa ima min jihati riwaaya wain shaaa hadduu doonay qara'ahu awala calى sawaab marka hore sida toosanuu ku akrinaya uma qaala wuxuu le waqac cinda shaykhina aw fii riwaayatina aw min ariiq fulan kada wa kada yaa la hormarina ma khaladka inta lagu dhawaaqo kadib aa dib laga saxa mase sawaabka inta lagu hadlo yaa khata la sheegaya oo riwaayada ku qoran labadaasu a markaasuu yuri hadda musanifka wahada awlaa min alawali in la hormariyo sawaabka oo sida saxda a horta u akrisi kadibna aada khaطأa sheegtid saasaa fiican u le kay laa yataqawala calى rasuuli lahi sal alيه wasalam maa lam yaqul nabiga saadan u qowl siinin qawalahu hadad manaa macnaa waxaa weya jacalahu yaqulu bishay laa yaqulu bih saasaa qawala ficil mutacadi aw wa aslaxu maa yuctamadu calayhi fi اliصlaaxi an yakuna maa yuslixu bihi اlfaasida qad warada fi axaadiida ukra ukar dheh wa aslaxu maa yuctamadu calayh waxa ugu wanaagsan waxa loo cogsado fi lislaaxi markii wax la hagaajinayo an yakuuna inuu ahaado weeyaan maa yuslixu bihi lfaasida waxa faasidka waxaad ku hagaajinaysid qad warada inuu soo arooray fi axaadiida ukra lafdigaan hadda aada sixaysid sixitaankaasaa laba ah inaad u cogsatid riwaayo kale oo saxda kusoo aroorta iyo inaad calaa macrifata ku cogsatid labadaas wa waxaa ugu fiican oo kuleeyahay inaad tiraahdo lafdigaan sidaas ku yimid oo khaladka ah sawaabkiisa waxay kusoo soo aroortay aakhar ama riwaaya ukhra marka tusaxu alxadiid bixadiid laa biijtihaadika anta intaasaa ugu fiican oo kuli <clears throat> fa ina daakirahu midkaas ninka sheego yaa aamanu ugu amni badan min an yakuuna inuu ahaado mutaqawila calى rasuuli lahi sal اla alيه wasalam maa lam yaqul yani ninkii yihaahdo xadiidkan waa khalad riwaayadan ku jirto waxaa u daliili maa warada fi riwaaya thaniya ninkaas oo sidaas wax u sheego yaa ka yaa ugu aamin badan inuu nebiga waxuusan dhihin inuu manaha u tiiriyo lianna hadaa tiraa riwaayadan riwaayo kaloo lagu saxa ay jirin ood adiga saxdid oo riwaayadii sida ku qorana ay sax tahay marka anta nasabta ilى rasuuli ma laysa maa lam yaqulhu khata eeday leedahay mida kale haddaad khaladkan ku dhaafsi sidiisane khalad bayin ah oo nebiga ad ogtahay anahu afsaxu man nataqa bidaar oo tiraa kanaan aniga qaadanayana idana waxaan aamin laga hen anaka qawaltahu bima lam yaqul marka aslamu طرق وanfacuha وaamanuha an tuصaxix hada hadihi riwaaya biriwaaya أkrى غayrha walidalika qaala cali bn اmadini إida lam yujmac طرق الxadيث lam yatabayan khaطأه waana wax la ogyahay waay haddaad xadiidka طرqdiisa jamcisi macaanidii alfaadii asaaniidkii nisbadii kelimadii gariibka ahayd inta idaa waradat hunaa ariba kalima gariiba taأti hunaaka مبين إذا جاء الحديث مختصر هناك يأتي مطولا هناك إذا جاء الراوي هنا مهملا يأتي منسوبا هناك وهكذا ترتاح قبل ما تذهب إلى كتاب ولا إلى شرح ممكن أنك تفهم الحديث من خلال جمع رواياته والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين